alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu casharkana waa kii afraad oo ka mid ah risaalada itxaafu saadati biqasasi الsaxaaba waxaan ka soo baxnay qisadii koowaad oo abubakar tii labaad iyo tii saddexaad oo cumar qusaysay tanina waa tii afraad oo cuhmaan alqisaة اraabicatu maqtlu cuhmaan bni cafaan radia allahu canhu qisada afraadi waxay ku saabsanta oo ka hadlaysaa maqtalu cuhmaan cuhmaan dilitaankiisa cuhmaankii ibn cafaana ina cafaanaha radiallaahu canhu allah ka raali noqde can abi umaamata waxaa laga wariyey ibni sahlin qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn abu umama macnaheed waxa weeye umaamo aabihiis abi umaamihii ina sahal ahaa kunnaa waxaan ahayn maca cuhmaana cuhmaan la jirankii cuhmaan ibni cafaan baan la joognaybi wa huwa asagoo maxsuurun la sharay oo la hareereeyey fi daari guriga uu ku jiray maxsuur waxaa weeye maxbuusun fiiha guriga uu ku jiroo xabsi ku yahayoo dhinacyadoo dhan dad horar ku aho weerar ku ah ayaa gurigii ka haysta fa kharaja wuu soo baxay ilaynaa xaggeenna xaggeebuu ka soo baxay min addaakhil gudihii uu ku jiray ayuu banaanka uga soo baxay leanna guriga awal lagu hareereeyey marka guriguu banaanka uga soo baxay walxaal huwa asaga mutaqayirun miduu doorsoomay uu yahay lownuhu midabkiisu suu u fakarayey mashaakilka iyo walbahaarka iyo tiiraanyada iyo dulmiga lagu haysta wa kaana fi daari madhalun man dakhalahu samica kalaama man cala albilaad wa kaana fi daari guriga waxaa ku dhex sugnaa madkhalun meel laga soo galo madkhal waa ismu makaan waana ismiga kaana wa kaana fi daari madkhalun man ruuxii dakhala soo gala hu guriga samica wuxuu maqlayaa kalaama man ruux hadalkiis calal bilaadi dusha ku sugan bilaadku waxaa weeye waa nooc ka mida dhagaxaanta oo la xardhay oo dhulka iyo waxyaalaha noocaasa inta la dhigay ka kabacdina meeshii laftirkeedii baa bilaad kale dhagixii laftirkiisabaa magac laga dhiga marka dadka banaanka taagan hadalkooda uu maqlaya ruuxa gudaha ku jira fa dakhalahu cuhmaanu ayaa soo galay fa kharaja wuu soo baxay cuhmaan gurigii buu soo galay haddana waa soo baxay ilayna xaggeennu u soo baxay oo gurigiibu ka soo baxa wa huwa isagoo mutaqayirun uu isbedelay lownuhu midabkiisi baa isbedelay dhibaatada jirta darteed fa qaala cuhmaan wuu hadlo wuxuu yidhi innahum ayagu ayage waa kuwan calalbilaad ku sugan oo guriga dushiisa eh, eendhooban layatawaacaduunanii way i hanjabayaan waxayna igu hanjabayaan bilqatli dil aanifan mar dhow waxay lahaayeen naftaan kaa qaadaynaa waa ku dilaynaa qaala wuxuu yidhi qulnaa waxaan ku nidhi qaala wuxuu yidhi qaala faacilkeedu waa abuu umaama qaala abuu umaama wuxuu yidhi qulnaa waxaan ku nidhi yakfiika waxaa kaaga filnaan oo kaa kaafinaya hum ayaga allaahu alle ayaa kaa kaafinaya sharkooda iyo dhibkooda yaa amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoodiiyow qaala wuxuu yidhi welima maxaybay yaqtuluunanii ii dilayaan waxaa isweydiin mudan aniga cumaan ibnu cafaana maxaan galabsadoo la igu dilayaabiyo maxay igu dilayaan hadda igu maagan yihiin samictu waxaan maqlay haddaan cumaan ahay rasuulallaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay laa yaxillu xalaal ma aho ma bannaana damu mri'in qof dhiiggii in la daadiyo muslimin ee muslim oo ahlu towxiid ah ilaa biixdaa halaain saddex arrimood mid ka mida ah in laga hela maahane ruuxa koowaad waxaa weeye rajulu nin kafara gaaloobay bacda islaamin islaamnimo gadaasheed oo hadduuba gaal yahay laa yaxillu damu mri'in muslimin qof muslima dhiiggi ma bannaana maxaa loo leeyahay waaba gaal eh waa bixasabi maa kaan wuxuu ahaan jiray baa laga hadlayaa hadda ka horuu muslim ahaa islaamnimadiibuu ka baxay ka bixitaanka diinta islaamka uu ka baxay ayaa dhiiggiisu ku bannaanaanaya oo nebigu uu yidhi man badela diinahu faqtuluuhu qofkii diintiisa bedela oo diinta islaamka ka tagaa ha la dilo ruuxaa dhiiggiisu wuu bannaan yahay oo waa kow aw zanaa ama sinaystay bacda ixsaanin dhowrsooni iyo guur intuu soo maray ka bacdii sinaystay asagana dilkiisaa bannaanoo qofkii inta guur hore soo ritay rag iyo dumar kuu doonaya haa noqdee ka bacdii sinaysta asagana waa in la diloo dhagax lagu dilo ruuxa saddexaad oo aan nebiga ka maqlay dhiiggii inuu bannaan yaho muslim ah ow qatala dilay nafsa naf bikayri nafsin xaqla-aanna u dilay naf aan waxba ka galabsan ayuu dilay asagana dhiiggiisaa bannaano ciddii uu dhiiggan ka galay waxaa u bannaan inay qisaastaan saddexdaa unbuu ruux islaamnima u ansaxday dhiiggiisu ku bannaanaan karaa saasaa nebiga ka maqlay buu yidhi saddexdaa mid ka midana aniga kuma sifaysni buu yidhi saddexdiiba wuu ka hadlo wuxuu yidhi fa wallaah ilaahi baan ku dhaartaye maa zanaytu ma sinaysan fii jaahiliyatin islaamka hortiisa jaahiligii walaa fii islaamin iyo islaamnimada dhexdeeda qadu weligay zina igama dhicin buy waa fadiilo iyo wanaag xataa qabla alislaam markuu ahaa inuusan zinaysan jirin xadiidkan abu daawuud baa wariyey abu daawuud xadiidkan markuu wariyeybuu wuxuu yidhi abu daawuud laftirkiisaa leh cuhmaan ibnu cafaan iyo waa abubakar taraka alkhamra fi ljaahiliya xataa waqhtigii jaahiliga zinadiina waa tana khamrada iyo dhaqanka xunoo quraysh ay aqoon jirtay shuqul kumaysan lahayn laa khamraysan cabi jirin walaa waysan zinaysan jirin walaa dhaqan xumaysan aqoon maqaawiir akhyaar ah, ah oo gobonnimo ku dhammaatay ayay ahaayeen taasi waa midda zinadoo saakayto horeyna uma zinaysan oo gaalnimada wakhtigeedii ma zinaysan islaamka dhexdina ma zinaysan marka dhiiggeygu zina kuma bannaana walaa axbabtu ma jecli mana jeclaan anna lii aniga inuu ii sugnaado bidiinii diintayda aan haysto inuu iigu sugnaado bedelan wax bedel aho diin kale oo aan ku bedashana weliga ma jeclaan mundu hadaanii laga soo bilaabo waqtiguu i hanuuniyey allaahu alle ilaa maalinkii ilaahay qalbigayga tawxiid iyo iimaan iimaan geliyey laga soo bilaabo weligay hal marra kuma fakerin mana jeclaan inaan diinta islaamka diin kale ku badasho ruux diintii ka baxoo rido loo dilayana ma ahiya maxaan ku mutaysay inay dilaa waa midda saddexaade walaa qataltu ma dilin nafsa naf macnaha bikayri xaqin naf xaq darrana weligay kuma dilin buu yidhi ee fa bima maxaybay yaqtuluunanii ii dilayaan waxa aan galabsadoo la igu dilayaa ha la sheegay lagama yeelin isagoon weligii sinaysan dhiig islaamna xaqdarra ku daadin weligiina diinta islaamka inuu diin ku baddasho aan jeclaanin nebi muxamedna laba gabdhoodoo uu dhalay uu isugu daray mid intuu siiyo markay ka dhimatay tu kale ugu xiskiinsamay nebiguna sala allahu calayhi wasalama uu sheegay inay malaa'igtu ka xishooto oo nin xushood badan uu yahay ninkii noocaasaahay oo ahlu khayrkaahay oo casharatu lmubasharuuna oo biljanna ku jiray asagana waa la dilo waa laga takhaluso asagoo xaramkii joogo beytkii ilaahay jooga ee waxa weeyaan masaajidkii nebiga ag jooga ayaa isagana la dilo kow lagaga siiyey arrinkaa marka wuxuu ina tusinaya oon ka faa'iidaysanaynaa ummaddan islaamka fitanka akhyaarteeda in la laayo ah hadda inuusan ku bilaabana wax horay usoo bilowday uu yahay wuxuu kaloo ina tusinayaa waracnimada iyo xalaal miiradka cuhmaan ibnu cafaanoo wuxuu heli karay ciidamadii muslimiinta iyo jeyshkii muslimiinta inuu ku fasaxo u yidhaahdo dadkan isa soo aruursado dhiiggayga horarka ku ah kulligood hala laayo isagoo intii samayn kara ayuu wuxuu go'aansaday sabab uu leeyahay inaan dhiig islaam ku daadan waana la dilo sidii buu ku shahiiday radia allahu canhu ardaa alqisatu alkhaamisatu qisada shanaad fadlu caliyi bni abi aalib radia canhu qisadaani waxay ku saabsan tahaa caliyu bnu abi taalib fadliga uu leeyahay iyo wa fatxu khaybara khaybar furitaankii la furtay magaalada khaybar dhanka midigta waxay ka xigtaa midigta dhanka madiinay midigta ka xigtaa waxayna ahaan jirtay qalcad ay degan yihiin dadka yahuudda ah markii maaro loo waayey oo dhaqan xumo iyo dagaal iyo inay cid soo diraan maaro looga waayay baa nebigu ku duulay sala allahu calayhi wasalama markuu ku duulayna wuu furtay nebigu sanadkii toddobaad oo hijriga wuxuu intaa ka dambeeyeyna daar islaam bay noqotay dhul islaam can cabdilaahi bni buraydata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi cabdulaahi bnu burayda samictu waxaan maqlay abi aabbahay ayaan maqlay bi buraydata ah aabbahay burayda ayaan maqlay yaquulu xaalo uu leeyahay xaasarnaa waan koobnay oo hareerayna khaybara magaalada khaybar ayaan inta weerar ku soo qaadnay baan dhinacyada ka marnay oo go'doominay buu fa akhada waxaa qaaday alliwaa'a calankii iyo bandiiradii ciidanka muslimiintu ka hoos dagaalamayeen waxaa qaaday abuubakrin abuubakar baa maalinkii koowaad qaaday fansarafa galabkii ayuu soo godoomay wal lam yuftax aan loo furin lahu asaga maalinkii o dhan abubakar baa ciidanka calanka u siday sidii saaka dagaalku u bilowday galabkii marka la marayo oo yuhuud la dhaqaajin la'yahay dhaqaalena way haysteen dhufaysye adagoo xataa ay ku talagaleen sanad hadduu xisaarkaasi iyo goodoonkaasoo saarnaado inaysan nololmaalmeedkooda waayinna way samaysteen niman farayaamaaho faraha ka shaqeeyo oo qalab adag haystana way ahaynoo qalabka ayagu sameeya abubakar marka maalinkaa koobaad kumuusan guulaysan wa akhada waxaa qaaday hu calankii min alqadi berridii maalinkaa ka dambaysay cumaru cumar ayaa qaaday asaguna galabkii fansarafa waa isaga soo gadoomay walxaal lam yuftax aan loo furin lahu asaga maalinkii o dhan suu ciidanka uga hor dagaalamayo calanka u babinayey ayadoon wax guula laga gaarin oo aan nimankii xarumahoodii la jabsan ayuu cumarna isaga soo gadoomay wa asaaba waxaa ku dhacay annaasa dadka yowmaidin maalinkaas shiddatun dhibaato iyo wajahtun dhibaato gaajo iyo rafaad iyo oon iyo muddadaas ayadaa muddo dadku aad u baahdeen bay ah baahi daran baa dadku soo wajahday faqaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama innii anugu daaficun mid dhiibayaan ahay liwaa'ii calankayga hadan berri ilaa rajuli nin baan u dhiibayaa ninkaasoo yuxibu jecel allaaha alle iyo wa rasuulahu rasuulki wa yuxibu uu jecel yahay hu asaga allaahu allana uu jecel yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu walaa yarjicu ma soo noqonayana xataa yuftaxa ilaa loo furo lahu asaga inuu khaybar furto maahane inuu soo jeensadana rajo laga sugi maayo inta tilmaamood oo ninkaa nebigu uu siiyey marka koowaad ammaan iyo manqabo wuxuu siiyey nebigu ah inuu ilaahay jecel yaho nin ilaahay jecel yahay kow marka labaadna wuxuu sheegay inuu rasuulka allana jecel yahay saddexaadna wuxuu sheegay alle inuu asaga jecel yahay rasuulkiisuna uu jecel yahay marka asaguna rasuulka iyo alla waa jecel yaha alle iyo rasuulkiisuna asagay jecel yihiin waxaa ugu dambaysa wuxuu bixiyey nebigu sala allahu calayhi wasalam hawshii abuubakar kari waayey cumarna uu kari waayo ay ka soo noqdeen ninkaanu nin ka soo noqonaya inuusan ahayn ilaa uu ka niib oo waxa weeyaan guul ka keeno saxaabiga xadiidka warinayey oo burayda ah baa wuxuu yidhi wabitnaa waan barina wahmin dayibatan xaalay tahay miday hagaagsan tahay oo faraxsan tahay anfusunaa nafafyaalkayaguna ay ku faraxsan yihiin ana alfatxa furashadii qadan berri inay tahay berri magaalada in lagu kala baxaya khaybaroo la furanayo hameenkaa qalbisamadaasaan ku seexanayb oo seebay ugu qalbisamadeen meesha waa ciidan ciidan hor fadhiye nebi moxamed baa sheegay wuxuu ku hadlayana waa waxyi sala allahu caleyhi wasalam waxyi waxaanayn kuma hadlo marka sidaa nebigu u sheegay bay u dhacaysaa qodobkaasi waa qodob oo waxaan habeenkaa ku seexannay qalbisamia ah, birri khaybar in la furayo qodob labaadna habeenkaas aad baa loo celceliyayoo nin walba wuxuu yidhi talow ninkaa maanta la magacaabay adiga inuu noqdo ma laga yaabaa markaasaa saxaabi walba oo nebiga agtiisa manqabo ka lahaa wuxuu hameenkaa qorshaystay inay asaga bahashaasu raaci doonto uu noqon doono ninka tilmaantaa leh waa maalinka cumar uu yidhi weligay xil iyo mansa maalinkaasaan jeclaadaybi weliba aan u hanqaltaagaybi nin laf weyn wuu ahay waxaa la yidhahdaa markuu dadka dhex marayo cumar neef dibi ah oo ari dhex joogoo kaleeto su uga sarreeyoo kale buu dadka uga lafweynaayo uga sarreeyey marka saf baa la soo gala nin walba marka luquntu taagaya wuxuu isleeyahay halgu yidhahdo waa hebel ninka calanka berri loo dhiibayo markaasaan lugaha inta ciid aruursaday oo aan faraha foodooda ku istaagay awal lagu dheeraa bu isa sii luquntu la baxa cumar si loo yidhahda waa adiga falamaa goortii asbaxa uu waa baraystay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama sallaa wuu tukaday alkhadaata salaaddii subax buu tukaday uma qaama wuu istaagay qaa'iman xaaluu yahay mid taagan wa dacaa wuxuu u yeeray billiwaa'i calankii calanka ha la keena biyo muslimiinta waannaasu dadkuna calaa masaafihim safkooda ayay ku dul sugan yihiin famaa minnaa annaga naga mid ma aha insaanun qof qofkaasoo lahow asagay u sugnaatay mansilatun boos iyo sharaf cinda rasuulilaahi rasuulka alla agtiisa sala allahu calayhi wasalama ilaa walxaal huwa asagu yarjuu uu rajaynaya an yakuuna inuu ahaado saaxiba liwaa'i ninka calankaas ku guulaysan doona inuu ahaado baa nin walba maalinkaas maankiiyo maskaxda ku haya fa dacaa nebigu wuxuu u yeeray sala allahu calayhi wasalama caliya bna abi aalib caliy bna abi aalib buu u yeero wuxuu yidhi meeye cali cali marka koobaad waa rasuulkayna adeerkii laxmi ah sala allahu calayhi wasalam oo cali iyo nebi muxamed nebiguna waa ina cabdulaahi bnu cabdilmualib calina waa ina abu aalib bnu cabdilmualib adeerkii laxmi ah baa dhalay waa marka labaadee gabadhii nebiga sala allahu calayhi wasalama ah oo faatimo ahayd ayuu qabaayoo xaas u ah waa marka saddexaadee nebi moxamed wuxuu sheegay caliyow sida nebi haaruun uu nebi muuse gacanyaro ugu ahaayo khayrka ugula shaqayn jiray inaad booskii nebi haaruun ii gasha raallimu ku taha markaasuu yidhi haa waa midda afraad ee nebi moxamed wuxuu sheegay caliyu bnu abi aalib qof jeclaadaaba inuu mu'min yahay qofka nibcaadaana uu munaafiq yahay marka cali nin wanaagsan oo ahlu khayra ayuu ahaa nebigu cali buu u yeedha walxaal huwa calina armadu uu yahay mid daaf qaba xanuunkan indhaha dadku ay isku dhegdhegaan oo indhaha la kala fujujiyo maxaa la yidhahdaa xanuunkaasaa hayay oo xanuun dhib badan ah marka nin xanuunsan buu ahaa xataa raggii meesha goobta joogay ma ahayne wuu xanuunsanaayo wuuba maqnaaba markaasaa nebigu yidhi halla igu yeedho markaasaa la keena fatafala nebigu waa ku tufay fii caynayhi labadiisa indhood buu nebigu kaga tufay sala allahu calayhi wasalama wa masaxa wuuna masaxay canhu xaggiisa meeshii xanuunaysay ayuu nebigu gacantii suubanayd oo wanaagsanayd ka mariyey wa dafaca wuxuu u dhiibay ilayhi xaggiisa alliwaa'a calankiina waa u dhiiba wuxuu yidhi qaba calanka marka waa ku guulaystay sooma fa fataxa allaahu ilaahi baa u furay lahu asaga magaaladii shalay iyo dor hadba la furan waayey waxaa furay oo ilaahay sabab uga dhiga caliy bnu abi aalib qaala cuma wuxuu yidhi ana fii man tadaawala laha xadiidka ninka warinayay oo qisada warinaya wuxuu ahaa burayda sooma burayda wuxuu yidhi ana anugu fii man dadkii ayaan ka mid ahaa buu yidhi tadaawala isu dheerariyey laha iyadoo maalinkaa luqunta u taagay u hanqaltaagaya in la siiyo musharaxiintii maalinkaasaan ku jiray laakiin waa ay dhaafto ilahay cid kale ugu talagalay xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa waxaa wariyey nasaa-i baa ku wariyey asagoo sidaan ka duwanna asalkiisu bukhaari iyo muslim buu ku yaallaa laakiin qisada qisadan nasaa'i baa wariyey wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa dhowr qodob qodobka koowaadi waxaa weeye barakadii nebi maxamed iyo mucjiso ka mid a mucjisooyinkiisii sala allahu calayhi wasalam barakada waxaa ka mid a ruuxii indhaha ka xanuunsanaa oo gurigiisaba joogay markuu laba shay isugu daray oo midna ay tahay tufid uu indhaha kaga tufay midina ay tahay masaxidda uu masaxay inay meeshii biskootay oo aad mooddo weligiiba inuusan ka xanuunsan isla markiiba isha looma marmarin mucjisooyinka nebi moxamed waxaa ka mid oo xadiidka ka muuqda wax birri dhici doona oo qeyb ah oo aysan dadku sira ku ogaan karin buu nebigu sheegay oo yidhi birri khaybar waa la furanayaa waa mucjiso ku tusinaysa nebinimadiisa sal alla alai wasalam si kalena kumuusan ogaana waxyibuu ku ogaaday saddexaad xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa ilaahi subxaanahu wa tacaalaa caliyu bnu abi aalib inuu fadxigii iyo furashadii khaybar asaga sabab kaga dhigay waana fadli ka mida fadiiladiisa waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iideeyo fadliga cali ka mida qisadii soo qeybta aan soo sheegnay oo ahaa in lagu tilmaamay inuu alla jecel yahay rasuulkiisana jecel yahay asagana alla jecel yahay rasuulkiisuna jecel yahay waa howl aad u cajiib ah nebi moxamed baa shahaadadaas siiyey sala allahu calayhi cid u diidi kartaa iyo cid ka furi kartaana midna ma jirto cali ilaahi buu jeclaa rasuulkana waa jeclaa ilaahina waa jecel yahaa rasuulkuna waa jecel yahay waxaana wax walba ka muhiimsan inuu ilaahay ku jeclaado subxaana wa tacaala sababtoo adugu haddaad tirahda ilaahay baan jeclahaa waxaa dhici karta inaad adugu isleedahay ilahay baa jecesha laakiin ilaahay uu ku nicib yahay walidaalika ahlu kitaabku waxay yidhaahdeen naxnu eh, abnaa ullaahi wa axibbaa'uhu ilaahay baan jecellah yidhaahdeen yu anfacayaa jacaylkaasu maya qul falima yucadibukum bidunuubikum baa ilaahay yidhi hadduu ilaahay idin jecel yahay dunuubta aad gasheen maxaa laydinku cadaabaya bashar bani aadamaa tihiin oo haddaad la qabsanayo o la marka waxaa dhici karta dad badan inay isku qancinayaan ilaahay baa jeceshaha laakiin ilaahay uu nicib yahay laakiin in lagu yidhaahda ilaahay baa ku jecel nebi maxamedna uu kugu yidhaahdo wuxuu ku ogaadana tahay waxyi waa shaabad aan marra kaa fuuqaynin iyo wanaagna ah wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa oo aan ka qaadanayna caliyu bni abi aalib fadligiisa waxaa kamida mid geesi buu horta ah nin aada u geesi ah waxaa geesinimada u dheerayd nin aad u xoog badan buu ahaa qoyska uu ka dhashay o dhan baana sida ahaa reer bani mualib reer cabdimualib reer bani haashim oo dhan waxaa cajiib ah oo xaafid ibnu xajar fatxubaariga kusoo guriyo xadiidkan duruqdiisa ka mid ah nimankaanu sheegnay waxay samaysteen dhufays lamagalay ah ayay samaysteen waxyaalay isdul saareen albaaba adag bay u sameeyeen maalinkii koobaad waa la furi waaye maalinkii saddexaad maalinkii labaadna waa la furi waaye cali subixii dagaalkii markuu qaaday albaabkiibaba hal mara haraati ku dhuftayba albaabkii dhexdu u dhacay saxaabadina meeshii bay sidii ku galeen marka albaabkii cali haraatida intuu ku dhuftay dhacay bay saxaabadu waxay damceen inay meesha ka qaadaan oo dadka u baneeyaan ninbaa qaadi waayo laba waa lagu qaadi waayo saddex waa lagu qaadi waayo culimmada qaar baa waxay leeyihiin halkiida albaabow haraatida ku furay afartan nin oo weliba culays ku yahay baa meesha kaga qaaday marka addoon nooc kalaha ah weli ilaahay oo karaamo leh ayuu ahaa cali taasina marka xadiidku inoo faa'iideynayaa ruux wanaagsan oo ahlu khayr ah ayuu ahaa wuxuu xadiidku inaa tusinayaa magaalada khaybar in dagaal lagu furtay culummada waxay isku khilaafsan yihiin nebigumu heshiis buu ku galay oo magaaladaas ayada ah heshiis baa lagu furtay mise dagaal iyo xoog baa lagu furtay sida meesha ka muuqata oo xadiidku ina tusinayo khaybar nebigu wuxuu ku furtay dagaal sala allahu caleyhi wasalam sanadkii toddobaad oo hijrigayna ahayd axaadiista ishaarayso inuu sulxu ku furtayna yuhuuddii markay arkeen in la caabiyey oo laga xoog batay oo dhufaysyadoodii loo soo daatay intaa wixii ka dambeeyey dagaalkii maysan sii wadine waxay yidhaahdeen waan isdhiibaynaaye beeraha dhulkaas aan ku leenaho annagu aan samaysannay yaanan idinka shaqaynaynaa magaalada yaana laka saarin lana wareega idinku intaa wixii ka dambeeyey isdhiibeen marka isdiidi maysa marka alqisatu saadisatu qisada lixaad fadlu khadiijata khadiijo fadligeedii weeyaan khadiijadii binti khuwaylidin ina khuwaylid ahayd radia allaahu canha khadiija bintu khuwaylid waa xaaskii ugu horreeyey oo nebi moxamed uu guursado sala allahu caleyhi wasalam waana xigtada iyo qaraabada nebiga sala allahu caleyhi wasalam waa halka xaas oo caruurta nebi moxamed oo dhan wada dhashay marka laga soo reebo wiilkii ibraahim aha oo maariya u dhashay caa-isha waxay ka warantay caa-isho iyo khadiijo iskuma soo gaarin reernimo khadiijana nebigaa qabi jiray caa-ishana qabi jiray markay khadiija dhimatay kabacdi buu nebigu caaisha la aqalgala sal alla alih wasalam wa maca daalika waxay tihi uga masayri jiray qoftaa dumarka ahoo xataa annaan reernimo isku soo gaarin weligii qof dumar uga masayrin bay tiri sababku waa maxay sheegsheegeedaa nebigu ugu badiyey tiri khadiijo khadiijo khadiijo khadiijo maalin walba maalinkii dambe inta xanaaqday waxay tihi kaalay islaantan waayeelka aho waa hore dhimatay oo daamankii iyo qowlaladii ay caddaadeen maalin walba markaa sheeg sheegay sidoo aad leedahay khadiija khadiijo waxaan intay gacmo saa u taagtay wayna qurux badnayd ilaahay kugu bedelay miyaadan u jeedin oo ka khayr badan laba waxyaalood buu nebigu isugu dara marka koowaad wuxuu yidhi wallaahi maa abdalina allaahu khayran minha ilaahay baan ku dhaartay khadiijo qof ka khayr badan oo xaasa ah inuusan ilaahay igu bedelinbu midda labaad waxay tihi eraygaygii aad buu nebigu u dhibsado uga raaligelin bay ka bixisay wixii maalinkaa ka dambeeyana nabi maxamed iyo khadiija afaarahooda waa ka baxay tiri sal alla alih wasalam baabkaa wixii ku saabsan waan isaga hara wuxuuna yidhi dumarka kaleo dhan caruurtooda ilaahay baa iga xarimay ayadu ilaahay taran iyo awlaad iga siiyey dadku waa i wada beeniyeen dadkii u rumeeyey ku jirtay oon mabda'ayga marra waxa weeyaan aan ka shakinin marka khadiijaha la ii daaya buyuu nebigu sal alla alih wasalam wuxuu nebigeennu sheegay qaar ku soo aroortay bukhaari iyo hayrkiiba malku jibriil baa intee nabigeena u yimid wuxuu malku jibriilow salaam baan wadaa salaamtaasna waxaan ka wadaa ilaahay wuxuuna igu soo dhiibay oo soo salaamayay buyuhi khadiijo maxaad u malanaysaa qofka ilaahay soo salaamay oo farriin khaasa usoo diray malku jibriil la wado marka farriintaas ilaahay iga gaarsii buu khadiijo allah farriintaa usoo dhiibay aniga malku jibriiloo farriinta wada laftirkaygana igu salaami marka malku jibriilla waa salaama koonkan cerarka iyo dhulkaad arkaysaan allihii abuurtayna wuu salaama qof ahlu khayr ahayd guri buuna nebigu ugu bishaareeyey jannada dhexdeeda ku yaalo oo bouq iyo qayle iyo rafaad midna aan lahayn maadaamay nebiga sal alla alih wanaag u gashay waan arki doonaa can caaishata waxaa laga wariyey ummi lmu'miniin mu'miniinta hooyadood ahayd annahaa caaisha qaalat waxay tidhi awalu maa shaykii ugu horreeyooo buddi'a lagu bilaabay bihi maagaba rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam oo min alwaxyi waxyi ah wuxuu ahaa alru'ya manaam iyo riyo asaalixatu ee wanaagsan oo fin nawmi hurdada dhexdooda hurdada dhexdeeda uu ku arkayo fi nowmi haddiiba ru'yo la sheegay fi nowmi maxaa loo raaciyey qofku qofkii hurdada riyoode qof soo jeeda ma riyoodee waa la sii caddaynaya waa la sii waadixinaya waayo ru'yada riyada keliya lama yidhaahdee ra'yul cayna waa la yidhaahdaa oo haddaan hadda shaygaan arko ra'aytu baan leh waan arka marka sidii aragtidii caadiga ahayd si looga saaro ee laguu tusiya inay tahay wax manaam ah baa waxaa lagu yidhi fi noomi laguu raaciyey fa kaana wuxuu ahaa nebi muxamed laa yaraa midaan arag ru'yaa manaam iyo riyo ilaa jaa'at way imaan jirtay midla falaqi subxi waa beriga dillaaciisoo kaleeto iyo dhambalankiisoo kaleeto xaalay la mid tahay riyadii oo la xaaleeya midlada waxaa kaloo bannaan nacti in laga dhigo mancuudkiina la xadfo wayna banaan tahay nactiga iyo mancuudka labadaba kiil la ogyaha waa la xadfi karaa wamaa min almancuuti wanacti cuqil yajuuzu xadfuhu wa fi nacti yaqil nactiga in la xadfo yar laakiin nactiga iyo mancuudkuba labadaba waa la xadfi karaa marka wuxuu noqon ilaa jaa-at way imaan jirtay majii'an imaansho oo mila falaqi subxi waa beriga iftiinkiisoo kalaa la mid ah iftiinkiisoo kala la mid ah mila falaqi subxi iyo riyo maxaa iska galay waagu markuu baryayo waa la arko sacaba laguma daha waa kan la yidhaahdo waa iftiin caadi ah riya aad caawa ku riyootay haddaad subxi aragtidna dee wax caadi oo midab la taaban ka la arki kara ma aha xagee la isaga shabahayaa iftiinka waa beriga iyo riyadii xala nebiga uu ku riyooday oo uu isla maalinkii arkayo waxaa la isaga shabahayaa waagu markuu baryo dee ruux walboo indhala wuu arki riyadii nebi moxamed uu xala ku riyoodayna sidaasoo kalete ayadana loo arkayaa wax shakiyu ma leh sida waaga baryayba usan shaki u lahayn uma xubiba nebiga waxaa la jeclaysiiye ilayhi nebiga xaggiisa u gooni noqosho bulshadan uu ku dhex jira inuu ka baxo oo uu meel cidlaa galoo khalaaweeyo sidaasaa ilaahay jeclaysiiye culimmadu waxay leeyihiin qofku markuu rabo arrin weyn ilaahina wax weyn uu qofkaa ka maagan yahay hadda waa la diyaariyaa qofkaas idaa araada allaahu shay-an hayaa lahu asbaabah ilaahay hadduu shay doono shayga asbaabtiisibuu u diyaariyaa mas-uuliyad adag baa la saari doonaa waxyi baa lagu soo dejin doonaa rasuul baa laga dhigi doonaa meel marka uu ku fakaro oo maskaxdiisa uu ku rogrogo baa ilaahay jeclaysiiye subxaana wa kaana wuxuu ahaa yakhluu mid ku khalaaweeyooo ku cidlaysta biqaari xiraa'in buurta xiraho ku yaalla ayuu ku cidlaysan jiray fa yataxanau wuu ku cibaadaysan jiray fiihi hoggaa dhexdiisa wa huwa taxanuhkuna attacabudu waa cibaadaysi ereygaa wahuwa tacabudu xadiidka caa-isha ereygaas maysan odhaneh imaamu zuhri oo xadiidka ruwaadda warise ka mid ah baa wuxuu rabaa inuu ku fasiro fa yataxanau taxanuka macnihiisuu rabaa inuu kuu sheego wuxuu leey wahuwa tacabudu waa in la cibaadaysto allayaaliya hameenno hameennadaasoo dawaati alcadadi tiro u saaxiib ah hameenno tiro u saaxiibuu cibaadaysan jiray qabla an yanzica intuusan u soo noqon ilaa ahlihi ehelkiisa markii hore u ehelkiisa ka tegay godkaasuu galay waa ku cibaadaystay intuusan ehelkiisa ku soo noqon godkaasuu ku khalaaweyn jira marka yanzica waa yarjicoo kaley la mid taha xagga wasanka sarfiga ah iyo xagga macnaha luq ahaan intaba waa isku mid qabla an yanzica intuusan u soo noqon ilaa ahlihi ehelkiisa wayatasawadu wuu sahay qaadan jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam lidaalika habeennadaas ayadaa ayuu usoo sahay qaadan jiray maadaamuu magaaladii ka baxo godcidlaa gelayo sahay uu meeshaa ku sii noolaaduu qaadan jiray uma yarjicu wuu laabanayay ilaa khadiijata khadiijo ayuu haddana u soo noqon jiray fa waa u sahay qaadan jiray limilihaa habeenadiio kaleo haddana usoo sahay qaadanaya markay sahayii soo dhammaatuu guriga imaan sahay kaleu qaadanaya si habeenadiio kaleetu meeshu ugu soo jiro xataa jaaa ilaa uu u yimid hu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama alxaqu xaqa waa waxyigii walxaal huwa asagu fii qaari xiraa'in godkii qaaru xira uu ku sugan yahay culummadu waxay leeyihiin waxa nebiga moxamed u yimid waa maxay waa waxyi waxyigii maxaa lagu magacaabay alxaq xataa jaa'ahu lxaqu ilaa xaqu u yimid maxaa waxyiga xaq loogu magacaabay xag ilaahay uu ka yimid wixii xag ilaahay ka yimaadana waa xaq fa jaa'a waxa u yimid hu nebi muxamed almalaku malagii ayaa u yimid malak laamka waa la kordhigayaa waa malaa'ig oo jamaca ah mufradkoodaa malag ah laakiin haddaad laamka isku hoos dhigtoo tidhaahdii melik boqor buu noqonaya boqor marka hadda melik maahana waa malag waxa yimid waa malag fa jaa'ahu nebiga waxa u yimid almalaku malagii waxaad u fiirsataa meesha sida inoo qoran daahirka haddii la fiiriyo malaku jibriil imaanshihiisa iyo waxyiga soo degitaankiisa waxaa horreeya waxyiga soo degitaankiisa ma fahamteen halkaa leanna horey waxaan usoo maray xataa jaa'ahu lxaqu xaqi baa yimid kabacdina yaa yimid fadu waa waxay ku tustaa tartiib iyo tacqiib macduufka iyo macduufu calayhigu inay kala horeeyaan muddo yarna iyo isu jiraan fadaani marka fadii tafsiiriyada ahayd weeye tii tacqiibka ku tusin jirtay ma aha macnaheeda ha qaadanin markii horea waxyigu yimid kabacdi amalku jibriilo keligoo iska socda yimid hadda muxuu la socdaa waxyigiiba ka soo hormaryi marka taa jirto fadaan waa tafsiiriyu fa jaa'ahu nebiga waxa u yimid fa qaala malagii wuxuu nebi moxamed ku yidhi iqra akhri wixii ugu horreeyey oo nebi moxamed lagu bilaabo waxyi waa intaas iqra halkaasay culimmadu waxay yidhaahdaan bulshada nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam waa bulsho nolosheedu ay ku bilaabatay inay wax akhriyaan alqiraa'a in wax la akhriyo wax la qoro ummad ilbaxa ay noqoto laakiin qof weyn haddaad taho waxna aan qori karin waxna aan akhrin karin wixii nebi moxamed lagu bilaabay waxbaa kaaga dhiman sal alla aleyh wasalam isdhis waxbaro weynaantuna yaysan ku kadin oo ha is odhan waa weyntaho carabkaa ku adkaado wax ma arki kartid waad baran kartaa nebi maxamed marka qur lagu soo dejinayo iqra leeyahay afartan sanuu jira caruur buu leeyahay reeruu leeyahay mas saaran ragga ugu horreeyo diinta qaatay iyo dumarka ugu horreeyena waa la mid khadiija diinta qaadanaysa waa qof wey abubakar baa qaadanaya waa waayeel kaleeto ayib qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama maa ana anugu biqaari'in mid wax akhrinaya ma ah ma kaa yeelayabi akhrisoo lama odhan waa diiday cod qayaxan buu isticmaala ma kaa yeelayo mana akhrinayo muxuu diidan yahay muxuu diidan yaha ciddaan u timidda ma yaqaanba adiga adoo iska fadhiyan hadduu ku yimaada ku akhri waxaa laga inaad tiri war adeer ma aqani dhaaf maxaa kaa gale akhrinteeda marka nebi muuse iska fadhiya malkumadu inta u yimid buu yidhi naftaan kaa qaada inuu malku mowd yahayna kama warqabo dharbaaxu u taagaasna wuxuu isiri waa horaroo gurigu kugu dili rabaa marka malkul jibriil inuu waxyi u wado nebigu lama socdo sal allahu alayh marka ma akhrinayo buu yidhi waa in waa diidid caadi ah waa nafyi maxdiya ah, ma akhrinayo qaala wuxuu yidhi nebigu fa akhadanii wuu i qabtay faqatanii waa i ceejiye xataa balaqa ilaa uu i minii aniga xaggayga aljahda dhibaato naftaa isugu kaytimid su halkaa curtaa ii haystay baa naftu isugu kaytimid waxaan isiru naftu waa kaa baxaysa uma arsalanii waa isii markuu isii daayey wuxuu yidhi iqra akhri qultu waxaan idhi maa ana biqaari'in maa ana biqaari'intaan tii hore waa ka duwanta tii hore maxay ahayd waxba akhrin maayo soo tanu tii hore waa ka duwanta waayo sababto a ah la isu dayn maayo wuu ceejiyey maxaa weeye marka tan macnaheedu maa ana anugu maa maxay baan ana anugu biqaari'in maa ana biqaari'in waxba ma akhrin kara wey wuxuu ka warramayaa inuusan waxba aqoon marka waxaan akhriyaa ma aqaanba isku mid maaha moogta labada erey farqi baa udhexeeya haddaan ku ihahdo wax akhri oo tiraada akhrin maayo iyo haddaan ku ihahdo wax akhri oo tirahda waxaan akhriyaa ma aqaan soo farqi dhexeeyo marka tan dambeeto maa ana biqaari'intan waa ikhbaar nebigu uu ka warramaya sala allahu calayhi wasalama wuxuu akhriyay inuusan garanaynin marka wuxuu yidhi maa ana ma maxay baan ana anugu biqaari'in mid akhriyo ah ha ma maa ana anugu biqaari'in mid wax akhrin kara ma ahi haa saas weeye maa ana anugu biqaari'in mid wax akhrin kara ma ahi ayadiina looma dayn fa wuu i qabtay buu yidhi faqatanii wuu i ceejiyey athaaniyata markii labaad xataa balaqa ilaa uu i gaarsiiyey ama xataa balaqa ilaa uu gaaray oo balaqa faacilkeedii musasir laga dhigo aljahdu dhibku xataa balaqa ilaa uu gaaray alqatu ceejintii uu ceejiyay ka dhigan tahay ilaa ii gaartay mina xaggayga aljahda dhibaato ii soo gaarsiisay uma arsalanii wuu isii daayo faqaala wuxuu yidhi iqra akhri faqultu waxaan idhi maa ana biqaari'in tanina labadii horeba waa ka duwanta tii koobaad maxay ahayd ka jawaaba waxba akhrin maaye diidmay ah tii labaadna waxba ma akhrin karo tan saddexaad labadiiba waa ka duwanta tan saddexaad waxa weeye maa maxay baan ana anugu biqaari'in mid akhriya diyaar baan ahay maxaan akhriyaabi waxaan akhriya ii sheeg saddexdaa marka macnahaasaa udhaxaysa waxaan akhriya ii sheeg ayadiina looma dayn fa akhadanii wuu i qabtay fa qatanii waa i ceejiyey athaalidata markii saddexaad uma arsalanii haddana waa isii daayey fa qaala wuxuu yidhi iqra akhri bismi rabbika rabbiga magaciisa akhri bismillaahi dhoh akhri alladii allahaasoo khalaqa uumay muxuu abuura wax walba khaaliqu kulli shay wey waxuusan ilaahay abuurin ma jirto khalaqal insaana bani aadam ka abuuray min calaqin xinjir dhiigana ka abuuray iqra akhri wa rabbuka rabbiga ayaa al akramu midka karaamada iyo maamuuska badaneh aayadahaasaa aayadihii ugu horreeyey oo qur-aanka ilaahay soo degay ah magaca allah lagu bilowday marka iqra bismi rabbika rabbiga magaciisa adoo ku dheehan aqri maaqa jeer baa la soo celceliyay aayaddan iqra iqra iqra somaysa soo noqnoqon waa soo noqnoqoto marka waxay ku tusinaysaa ahmiyadda ay leedahay in wax la aqhriyo mar kastood wax akhrido oo qiraa'adaadu badatana haqaafadaada iyo aqoontaada waa kordhaysa mar kasta dad baa waxaad arkaysaa kitaab waxay waxaa laga yaabaa asbuuc gudihii inuu toban kitaab ku akhriyo oo midkiiba intaasoo mujaladu yahay habeenkii o dhan buu soo jeedin maalinkii o wax akhrin qiraa'o joojin maayo ka daali maayo laa shaka inuu qofkaasu midka waxba akhrin iyo asagoo aysan isku mustawo ahayn marka aad qiraa'adaada inaad wax akhrin kartid wax qori kartid isku day markii la sheegay ilaahay wax walba inuu abuuray baagooni waxaa loo sii sheegay khalaqa insaan insaanka ayuu abuuray inta kalewaaso asagu ma abuurin ha maxaa insaanka gooni loogu sheegay xayawaanaadka kale ayuu ka fadli badan yahi ka fiican yahi fa rajaca waa noqday sala allahu calayhi wasalama bihaa damiirkan biha ku jira xaggee loo celin laba mid unbaad u celin bihaa bil aayaad soo aayaad qur-aan looma akhrin aayaadkiibuu la noqday asagoo akhrinaya waxaa labaadoo bihaa suurtooda fa rajaca wuu noqday bihaa ay bilqisati soo qisa meesha kama dhicin qisadiibuu la noqda marka bihaa damiirka ku jira labadaba waad u celin kartaa rasuululahi rasuulka alle qisadiibuu la noqda ama aayaadka yarjufu xaalo uu gilgilanayo oo lulanayo fu'aaduhu wadnihiisu wax lala yaabuu arka oo ka awood badan oo ceejiyey oo nafti isugu keenay oo aan hal mar iyo laba midna ahayna saddex jeer ceejiyey marka nebiga oo gargariiraya sala allah alay wadnihiisu u dhadhaqaaqayo aayaadkiina maskaxda iyo maanka ku haya soo noqday fa dakhala wuxuu usoo galay calaa khadiijata binti khuweylidin khadiijadii ina khuwaylid ahayd ayuu usoo galay radiallahu canha ciwaanka qisadu muxuu ahaa fadlu khadiija soo fadligeeda halkaad ka dheehan doontaa fa qaala wuxuu ku yidhi zammiluunii zammiluunii war iddada war bustay iyo waxaa la isaarabi leanna uu qarqaraya aad buu usoo dhimutay marka hala iddadabi hal idadaada maaqaaniya maxaa ku haya iyo xagee ka timid iyo war kale midna kumaysa socon waa raalliyo gobonimadeeda qaybo ka mida weeye fa zammaluuhu way dadeen fadligeeda qayb ka mid ah waxaa ka mid ah zawjkeeda qaba awaamirtiisa inay horey ka fulinayso xataa dahaba ilaa uu ka tegey canhu xaggiisa alrawcu argagixi iyo cabsidii uu dareemayey ilaa uu ka tegey ayuu dadnaa markuu degay oo argagixi ka baaba'ay oo arkay inuu keligii yahay wixii ceejiyena aysan meesha joogin buu warrama fa wuxuu ku yidhi likhadiijata khadiijo wal xaal akhbaraha uu u sheegay al khabara khabarkii laqad khashiitu calaa nafsi fa qaala khadiiju wuxuu ku yidhi laqad khashiitu calaa nafsi yaa waxaa soo kala dhex galay wa akhbaraha alkhabar markuu qisadii uga waramay ayuu wuxuu ku yidhi qisadaasna maanta waa igu dhacday laqad khashiitu calaa nafsi naftaydana waanu cabsadayb oo maxaad ka cabsatay inaad dhinto naftuba iga baxdaba ama ninkaan iceejiyey dhuunta iyo hungurigan suu u hayay saamayn ay ugu yeelata xanuun hadhow mustaqbalkayga dhib ii geysta intaa laqad khashiitu calaa nafsi buu xaafid ibn xajar wuxuu sheegay culimmadu inay isugu khilaafsan yihiin laba iyo toban qowl intaa waxa loola jeedo nimo beel buu ku dhufta nin yidhaahda wuxuu dareemay inuu rasuul yahayoo waxaan ka baqay tolkay inay i dilaan marka hadhow si fican la soo saaro waxaan ka baqay inay i beeniyaan waxaan ka baqay in la i dilo waxaan ka baqay inaan waasho ninba meel buu ku dhufta laakiin xadiidka nebigu wuxuu sheegay inuu cabsi dareemay fa qaala wuxuu ku yidhi likhadiijata khadiijo wal xaal akhbarahaa uu sheegay alkhabara warkii laqad khashiitu waan cabsaday calaa nafsii naftayda naftaydan u baqan faqaalad khadiijatu khadiija waxay tidhi kallaa maya ha cabsan wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa yuxsinuka ku murjin maayo tiiraanyo iyo murugna kugu ridi maayo allaahu alle abadan weligaa intaad noosha wax ku dhiba ee geela marka loo heesahayo darka yimaada waxaa la yidhahdaa wax shideeyiyo sharba nicibay shifa ku afsaar oo shar kuma leh marka ninka geela jeceloo lexla jeclada badan baa ugu heesa marka inta aad nooshahay ilaahay marra ku hoojin maayo dhib la kulmi maysi la kulmi maysiuday maa ku hoojin maayo allahu alle abadan weligaa intaad nooshahay dhibaato la kulmi maysi sabab caaisha haddaabaan dhibanahayba mayd maxaa u dambeeya ilyakaala sii wado haddaaba dhib ay haystaaba waa la i ceejiyey naftibaa isugu kay timid inay naftu iga baxdaan ka baqay marka murug dareemi maxay tahay asbaabaha uusan dulliga iyo tiiraanyo iyo murug ku mudan doonin ayay sheegtay kow waxay tidhi weliba waa dhaar ma aha hadal iska caadi ah innaka adugu la tasilu waad xidhiirisaa arraxima qaraabadaad xidhiirisaa iyo xigtadoo qoyska iyo qaraabada xidhiirintooda waad ku roonta labo wa taxmilu waxaad tunka u ridataayo oo xambaartaa alkalla culayska ummadda soo wajahay ayaad xambaartaayoo tunka u ridataa alkallu ruuxa la yidhaahdo waman laa yastaqilu biamrihi ruuxaan taladiisa arrinkiisu isku filnaansho gaarin ruuxaas waa ruux culays haysto iskuma filna nolol maalmeedkiisa ma dabari karo ruux isku filan ma aha dadka noocaasoo kolahoo culus dadkaasaad culayskooda dusha u ridataa wa tagsibu waxaa shaqaysaa almacduuma waxyaalo la la-yahay ganacsi buu bilaaba nebigu asagoo yar sala allahu caleyhi wasalam shaam iyo halkaas u safraya ganacsi buu la imaanayaa wixii uu soo shaqeeyana ummaddu uga faa'idaynaya masaakiintu caawinaya wa taqri waxaad soortaa addayfa martidana waad marti qaadaa wa tuciinu waxaad ugu kaal u kaalmaysaa calaa nawaa'ibi alxaqi xaqa xawaadidtiisa iyo dhacdooyinkiisana waad garab istaagtaa maaqa qodob baad haysaan qaraabada kelliga macduumka martida nawaa'ib alxaqi shan soomaa shantaa ruux aan asaga ahayn oo ku tilmaaman ma jiraa kuma abu sax wey ninkii ku tilmaamay maad garanaysaa ibnu daqina baarak allah fiik waa sax waa soo mar ibnu daqina waa soo mar ayib tagtay bihi asaga intaanan intaan ka gudbin way dhaaratay soo inay dhaaratay meesha kuma qora wallaahi laa yuxsinuka allaahu abadan soomaysan oran dhaartaa ay ku dhaaratay culimmadu waxay leeyihiin maxaa ku kalifay waxaa la leeyahay istiqraa' wax la yidhaahdo waxay dabagal ku samaysay oo baarbaartay dhaqanka nebi moxamed sal alla alih waxay soo ogaatay oo soo salxaartay nebi moxamed sabab ilaahay uu ku duleeyaba inuusan la imaanba intuu noolaaba weligiiba mausan la imaanba sidaasay waxay gaartay qanaaco ah inay magaca ilaahay ku dhaarato wallaahi laa yuxsinuka allaahu abada taasi waa qodob waxay ku tilmaantay waxyaalaha akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ah usuusha ay ka soo fircamaan usuushaasay nebi maxamed ku tilmaantay sal alla alih wasalam sababtu waxaa weeye ixsaanka qofku uu sameeyo bani aadamna uu sameeyo laba u qaybsamaa qofkan aad ixsaanka u samaynaysay waxa idinka dhexeeya inay tahay qaraabanimo iyo inuusan qaraabadaada ahayna ajnabiba yahay nebigu labadaba waxbuu u taray sal alla alih la tasilu raxim soo qaraabadii maaha qaybtan taxmilu lkalla iyo taqri dayf iyo taksifu lmacduuma ajnabigii kalaa soo wadagelaya o la intifaacsanaya marka qaraabadii iyo xigtadiisiina barwaaqadiisu way gaartay ajaanabtii dadkii ka ahay ka durugsanaana fadliga nebi maxamed wuu gaaray sal aley wasalam welina waa qabla risaala waxay ka hadlaysay ogow risaaladii hadda haddabay bilaabatay taasi waa qodob ka labaad waxay culimmadu leeyihiin oo makaarimul akhlaaq uu ku tilmaaman yahay qofku markuu dadka wax ku taraya laba sibo wax ugu taraa waxaad wax uga taraysa inay noqoto maalkaaga iyo inay noqoto badankaaga iyo jirkaaga iyo muruqaaga labadaba nebigu waa ku tilmaanaa inuu dadka wax ka tara sal alay waslam maalkiisii qaraabaduu ka xidhiirin martidana waa ka sooraya muruqiisa qofkii u baahanna nebigu ummadda waa ka caawin jiray sala allahu alayh wasalam oo taxmilulkalla ka mida ah culayska ummadda inuu qaado kacbadiibuu wax ka dhisayey marka badankiisa iyo maalkiisaba inuu ummadda ka taageero ayaduna waa qayb ka mid a ah makaarimul akhlaaqi usuusheeda wanaagsan saddexaad dadka aad caawinaysid labay u qaybsami karaan qayb ayagoo isku filan aad saaxiibtinimo isaga caawiso wax isaga hadiyeysid iyo qayb ayagoo dhibban oo duruufaysan oo waxba haysan aad kaalmaysooo garab u noqotid labadaba nabiguma dhaafi jirin sal alla alih wasalam waayo qaybta martida iyo waa dad socotaha isku filan oo awood leh waxbuu siinayaa qaraabadii wuu xidhiirin qaybti aan isku fallayn oo alkalla ahaana ayagana waa caawinaya maaqa qaybood baan dadka u qaybina mise labada xigto iyo kuwaan ahayn labadaba nebi maxamed macruufkiisa waa gaara sal alih wasalam labo qof isku filan iyo midaan isku fillaynba nebi maxamed macruufkiisu waa gaaray sala allahu caleyh wasalam muruqiisa iyo awoodiisa iyo maalkiisaba nebigu ummadda waxbuu ka taray sal alla alih intuba nebi moxamedo waxay keenayaan inaan ilaahay garabkaaga ka bixin oo adan guuldarraysan fandalaqat way la tagtay bihii nebiga ayay la tagtay inakaan bay ku tiri way kaxays khadiijatu khadiijo ayaa nebiga kaxaysay sal alla alih wasalam xataa atat ilaa ay ugala timid bihi nebiga waraqata bni nawfal ninka waraqatu bnu nawfal loo yaqaano ibni ibna eh, asad ibni cabdilcuza ibni cami khadiijata khadiijo ina adeerkeed aha ina adeerkeed laxmiya ma ahayn laakiin jifa kore ayay isla ahayn ilmo adeera ninkaas ayay ula timid intaasaan waxaan ka faa'iidaysanaynaa inay nebigii kaxaysay oo ninkaa u geysay hadduu kuu yimaado qof dhibbana ah oo walwal iyo murugo iyo tiiraanya soo wajahdo dhibbana ah inaad u sii kabagelisid maahane ciddii qofkaa hawshaa wax kala qaban karta la yidhahdaa ina kaxoya waa la qabtaa gacantaa la qabtaa waa loo faragodaa markay aragtay nebiga xaalka haysta iyo inuu cabsaday oo laceejiyey oo u aad u cabsaday oo ay deday oo xoogaa uu yaro roonaaday marka koobaad waxay ku tihi ilaahay ku hoojin maayo bishaarayso horta marka labaadna way kaxaysay oo ciddii ay islahayd waa tawjiihin kartaa ayay nebiga u kaxaysay sala alla alih wasalam labaduba waxay ka mid yihiin inay ahayd qof caaqilad ah waxayna ku tusinaysaa markuu nebigu leeyahay khadiijaha la ii daayo markuu ilaahay soo salaamayo markuu malaku jibriil soo salaamayo marka jannada guri looga dhisayo aan qaylo iyo buuq lahayn qof istaahisha inay tahay baad dareemaysaa qoftaas qof wanaagsan bay ahayd ummahaatulmuminiin bayna ka mid ahayd ayib wuxuu kaloo qaybtaasi ina tusinayaa hadday dhibaata ku soo wajahdo aad tahay qof dhibana ciddii aad ku kalsoon tahay aadna isleedahay leedahay dhibtaadaan wax unbay ka xallin kartaa inaad u sheegato inaysan ceeb ahayn xagee laga qaadanaya toloq waad garanaysaa nebiga markii la soo ceejiyey yuu u sheegay wa ahbaraha alkhabar waa u warramay saasaa maanta igu dhacday mar baa lii ceejiyey iqraa' laigu yidhi mar labaad baa lii ceejiyey mar saddexaad baa lii ceejiyey naftaydii baan u yaabay warbixinta noocaana qofka uu siinayo qof idaacad oo iska socoto dadka uu bandhigaysa maahane qof uu ku kalsoon yahay oo uu isleeyahay hawshan ayadaa waa kaala qayb qaadan kartaa weeyaanu qof wanaagsan ah sidaa awgeed qof wanaagsan oo zawjaa haddaad qabtid caqli iyo kartina ilaahay uu siiyey iyo garaad mashaakisha noocaasoo kaleetaa xuluushooda inaad la wadaagto tirada hawshaan maxaa kaala quman hawshaas waa hawl fiican ugu dhaqan wanaagsan laakiin haddaad tiraad bilcan baa tahy maxaad sheegi oo aad tahmiishisid lugta hoosteeda gelisid oo weligaaba aad ka soo qaaddi tira waa carruur cag weyn baato laftirkeeda aadan waxba ka soo qaadin goormay kula talin ayaguna waa ku qanceen haddaa hadda ayagoo iswaraysanaya qaybo badanoo ka mid aragtid ah waxa weeyaan waxa awalba waa dumar ayaga laftirkood isku haya waa la gaarsiiyey si loo tahmiishinahayoo wax looga sheegahayay oo geeska loo gelinahayoo loo durahayay bay qayb badan waxay ku qanceen carruur cag weyn baataa bas bar caqliya malihid dhimanaad tahay waxbaa si kaa ah eber halkaasayba ku qanceen laakiin haddaad la tashatid hawshaan maxaa kaala quman gurigeenna maxaa kaala quman geedigeenna maxaa kala quman nabaddeenna maxaa kaala quman diinta ilaahay maxaa inooga aadan haddii arrimaha noocaasa tabliiqaa ah howlaha ku fiican khayr allah siiye oo waxa weeyaan showrada noocaasa aad u qabatid hawshaas hawl fiican weeye ay soo dhisaysaa waana cunsur aad u muhiim ah waata nebi maxamedaa la wadaagaya sal alla alay wasalam soo wajahay khadiija marka way kaxaysay ninkan waraqa la yidhaahdo ayay u geysay war waraqow maxaad ahayd wa kaana waraqa wuxuu ahaa imra'an qof tanasara kiristaamoobay filjaahiliyati wakhtigii jaahiligaoo nebi moxamedba la soo dirin ayuu kiristaan ahaa maxaa macnaha ku jira halkaan in lagu sheego waraqa kristaan inuu ahaa waxaa macnaha ku jira bayada nabi nebi iyo meesha uu joogaa waa mako ree makana waa nimankii qurayshyadoo kufaar bay ahaayeen nimankan quraysheedna wataniyiin bay ahayeenoo wax diina shuqul kuma lahayn nimanka ahlu kitaabka ah iyo kiristaanka iyo niman kitaaba lagu soo dejiyo oo ahludiinay ahaayeen laakiin qoryahan ree mako carbeed wataniyiin asnaamta iyo timirta iyo geedaha caabuday ahaan jireen wax diinna shuqul kuma lahayn ilaahay amarkii waxaa jiray rag fara ku tirisoo aan badnayn oo ree maka ah oo qoyskoodu waxa ay samaynayaan ay u cunami weyday oo shirkiga ah ninkaana ka mid ahaa waraqatu bnu nowfal waxaa ka mid ahaa nin aan gaari doonno insha allahu tacaala qisadiisu inoo imaan doonto waa asagana zayd la ohan jiray ninkaasa asagana ka mid ah maxay sameeyeen zayd bnu camrin ibnu nufayl iyo asaga intay tageen oo ay carabba isaga tageen ba waxay nimankaanu diin ma haystaan asnaamta caabudayo qashinka samaynaya waan ka teganay anakeen aan diin raadine ninkaani wuxuu tegay shaam shaamna waxaa ka jiray dowlad kiristaan ah oo diintii nebi ciiseoo saxa haysato aan weli la bedelin nimankii diintoodiibuu qaata wuuna saxnaay ogow wuu saxan yahay diinta nebi ciise diin saxay ahayd dadkii qaatane dad saxan bay ahaayeen intaan nebi moxamed la soo dirina diin jirtay bay ahayd marka markii nebi moxamed lasoo diray diintaa waa la nasakha wixii ka horreeyey buu ninkaanu ahaa wuu tegey diintaasu arkay wuu qaatay oo wuu islaamayo diintii nebi ciisuu qaatay hadhow buu soo noqday waa nin qurayshe ninkaanu qoyskiisu waa wataniyiin diinna shuqulkuma le markuu yimid diimihii hore uu wax ka akhriyey kitaabtii hore uu wax ka akhriyey waa nin ahlu kitaab xagga diin ahaana laakiin dhalash nin quraysheed ah wuxuu ogaaday nebi moxamed tilmaamihiisa kitaabkiisa tilmaamihiisa wakhtiga uu soo bixi doono meesha uu ka soo bixi doono waxoo dhan kitaabta horuu ka soo akhriyey reetulkii marka nin wax dheer weeyaanoo dhanna ahlu tawxiid ah dhanna aqoon-yahanoo kitaabta hore akhriyey dhanna waxaan wax ka fahmay buu noqday saasaa lagu keena marka wa kaana wuxuu ahaa yaktubu mid qora alkitaaba kitaabka alcibraaniya ee cibraaniga ah kitaabkii nebi muuse fa yaktubu wuu qori jiray min alinjiili injiil buu bilcibraaniyati u bedeli jiray luqada cibraaniga maa shaa allahu alla intuu doono an yaktuba inuu qoro luqada carabigana waa yaqaanay cibraanigana waa yaqaanaa luqadan kale kitaabtii injiil iyo ahlu kitaabkuu yaqaanaa waxoo dhanna waxbuu ku qori jiray wa kaana wuxuu ahaa shaykhan oday kabiiran ee waayeel aho da' qad camiya weliba waa indhabeela waayeelnimadii baa waxay keentay inuu indhala yaho nin indhoolaa yahay ayib faqaalat khadiijatu khadiija waxay ku tiri lahu ninkii waraqaa habee la hadash yabna cammi warina adeer ina adeerkeed bay la hadlaysa ismac dhegayso min ibni akhiika walaalkaa wiilkiisa dhegayso wiilkan aad adeerka u tahay bal wuu kuu warramayaayo qisuu la socdaaye wiilkan qisadiisa dhegaysay ku tiri halkaasay culimmadu waxay ka qaateen qof dhibaataysan haddaad aragtoo xaaja hayso ciddii aad is leedahay waxbay u taraysaa inaad gacanta u qabto tiraha inakeen anugu hawshaada wax kama qaban karee cid kaleeto waxaan garanaysaan kuu geenayaa inakeen irshaad baa loo yaqaanaa dadka in la hagoo la hanuuniyo magaaladaanu joogaa waxba ma haysto waa baahan yahay waa duruufaysan yahay inaad tidhahda anugu wax kuguma dhaamo lafahaygan kuu qoraxaynaya waa ku kaxaynayaa hebel iyo hebel baan kula tegaya hawshaan wax kala qabanaya inakeen waa la kaxayaa dadka waa la gargaaraa ilahay baa adigana kuu gargaaraya subxaana wa tacaala dhagayso wiilkaad adeerka u tahay tir xaggeebuu adeer uga noqday ninkaana waa quraysh hadday isu abtirsadaan asaga iyo nebigu aabbihii nebigu in adeer la ahaayo nebigu adeer ugu aadanaanaya markaas sal alh wasalam ama ma ahana waxay ka wadaa min ibni akhiika maadaamuu nin waayeela yahay nebiguna da'yar yahay sal alh wasalam oo afartan jir uu yahay dee waayeelnibay ku ixtiraamaysaa ku weyneynaysaa adeer baad u tahay saasay ka wadda labadaa macnaba waa suurtagal fa qaala waraqatu waraqa wuxuu ku yidhi lahu nebiga yabna akhii adeer akhii waa walaal yabnina waa wiil walaalkii wiilkiisiiyow adeer ah. maadaa maxaybaa taraa aragtay bal waxaad aragtay iish maxaad aragtay qisadaadu maxay tahy fa akhbarahu rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam fa akhbara wuxuu u sheegay hu waraqa rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam wuxuu u sheegay khabara maa shay warkiis ra'a uu arkay wixii uu arkay buu farta ka saaro yidhi saas iyo saasaa wax u dhicin fa qaala waraqatu waraqa wuxuu ku yidhi lahu nebiga haadaa ninkan kuu yimid oo aad leedahay ninbaa i ceejiyo xoog badan annaamuusu waa khayrwadihii ducaqabaha ahaa alladii kaasoo nasala allaahu alla uu ku soo dejiyey calaa muusaa nebi muuse ninkaa sheegaysoo xoog weynaahoo ku ceejiyey oo halista ku geliyey waa khayrwade annaamuus waa qofka khayrka la socda jaajuusna waa midka sharka la socda farqi baa udhexeeya marka marka naamuus waxaad dareemaysaa ambiyada ilaahayo waxayga lagoo soo dejinayo o dhan malku jibriil baa ilahay ugu soo dhiibi jiray marka ducaqabihii wadaha ahaa oo ilaahay nebi muuse fariinta ugu soo dhiibay laftirkiisii weeyaanb taasi waa qodob nin caadi caadiyahoo nooc kalea iyo balaayo ku dilaysa midna ha u qaadani qodobka labaad yaa laytani allaman fiihaa fii ayaami dacwati ka maalmaha diintaadu ay soo bambixi doonto oo hadda wax akhri baa lagu yidhi lagu oran doono dadka gaarsii maalmahaas jadacan maan ahaado nin dhallinyaro oo xoog la alla maan maalmahaas ahaado wuxuu tamaninayaa waa waayeel indhoolo ah inuu dhallinyaronimo ku noqdo oo diinta nebi maxamed u nusreeyo garab u noqduu tamaninaya walidaalika culamada qaarkood waxay ka qaataan shay mustaxiil ah oo aad og tahay inaysan hirgelaynin oo khayro ku dhaafay inay bannaan tahay inaad tamanidid al yaa waxa isiiya waxaadna og tahay inaadan helaynin ninkanu waa waayeel inuu dhallinyaro noqdaa sunnada ilaahay waa waa mustaxiil sida looga bartay lagama yaqaano wixii baabulkaraamaad iyo mucjise nebi waa meesheeda haddana wuxuu leeya waxaan jeclaan lahaa alla may ii hirgasho maalmaha dacwadaadu soo baxayso inaan dhallinyaro noqdo oo haddaad dhalinyaro noqotid maxaad samayn lahayd laytanii allamaan akuunu ahaada xayan mid nool id waqtiga yukhrijuka ay ku saari doonaan qowmuka tolkaa alla tolkaa markay ku saari doonaan maan ruux nool noqdo <laughs> soo maynaan soo maxamed maka ka baxay ha maalinka waa loo sheegay nebi maxamed inuu ka baxaya mako weliba waxaa la yaab ah nebiga caqligiisa sala allah caleyhi wasalam ilahay baa wuxuu ka dhiga qof dhammaystiran nebigu qaraabada u xidhiiriyaa bulshadu wax u taraa ruux wanaagsan buu aha wuxuu weydiiyey war wanaaggaabaan ka shaqeeyaay nin reer makaana waan ahaye ruux xunba ma ahiya in la isaaro miyay dhici kartaa buu yidhi anoo ahlu khayr oo khayrka ka shaqaynaya oo dantooda ka shaqaynaya dhegayso su-aashaysa rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam awa mukhrijiya kuwa isaaraya miyaa hum ayagu humtaasaa mubtadiiho mu'ahar ah miyay isaarayaan oo magaalada iga bixinayaan qaala wuxuu yidhi nacamhaa waa lagaa saarin maka waa lagaa saari doonaa nabi moxamed in maka laga saari doono horuu usii ogaa sal alla alih laakiin wuxuu hadda su u weydiinayaa sabab lagu saaraba lamuusan imaan khayr buu ka shaqaynaya maxaan ku mutaysta wuxuu yidhi waraqa lam ya'ti lama imaan rajulu nini qatu weligii bimidli maa shay wax la mida ji'ta aad la timid bihi maagaba ilaa cuudiya waa lala colaytamaabi waa maxay wax nebi moxamed ula yimid waa xaq waa waxyi waa diin qof diin la yimaada ma jiro ilaa dadku lama heshiiyaan sababtu waxa weeye diintan aad la timid baa waxay ka hor imaanaysaa dadka rabitaankooda qayb badanoo ka mid ah waxay rabaan dadku inay salaada iyo soonka iyo sakadaba ka tagaan adna waad qaylinaysaa waxaa le war tukada war salaada tukada waxay rabaan buyuucdooda iyo ganacsigooda inay ribo ku dhex barxaan waxaad leedahay ribadu xaaraan weeye joojiya qayb badan waxay rabaan inay zinaystaan xaaraam weeye joojiya qayb baa waxay rabaan inay dadka laayaan xaqdarro xaaraam weeye joojiya nin walba wixii naftiisu u qurxinayso shahawaadku naftooda markaad ka hor istaagtid dadko dhan u ahlu khayr kuwooda hogaansama noqon maayaane qaybaa waxay leeyihiin si fudud adduunka in lagu dhaafiyo weeye ninkan nolosheennuba wuxuu ku yahayba waxa weeyaan ciriiri ku yahay marka waa in la isdhaafiyo marka qofka ahluxaqa dadkaan ahluxaq ahayn ma jecla laakiin dadka ahluxaq ahi waa jecel yihiin wa in yudriknii hadduu isoo gaaro yowmuka maalinkaaga lagu soo saari doono oo dadka udig lagu odhan doono maalinkaa nolol haddaan ku soo gaaro ansurka waan kuu hiilinayaa ama kuu hiiliye nasran hiilin iyo gargaar mu'adaran la xoojiyey haddii nolol ay ilaahay uu gaarsiiyo maalinka dadku ay kula collaytamayaan oo lagu soo saarayo garab ayaan kuu noqonayaayo ogow buuyi uma lam yanshab maba uusan sii joogin waraqatu waraqo an tuufiya in loo oofsaday mausan gaarin isla markiiba naftii baa ka baxday wa fatara wuu gabaabsiiyo wuu kala go-ay alwaxyigiina waxyigiina maalmuu kala go-ay maxaa laga wadaa iqra' markii hore lagu soo dejiyey soo maahan aayadihii kaleeto oo yaa ayuhalmudairu qum fa andir intaan la gaarinaya iqra' waxaa u dhexeeya muddo wa fatara alwaxyu intaas ula jeeda maxaa muddadaa loo kala gooye qur-aanka wanaaggiisibuu arkayo inuu nabigu u hiloobaa la rabaa sala allahu caleyh wasalam oo xiise iyo jacayl u galo oo yidhahdo allaw yaa markale kugu soo celiya wixii wanaagsanaaye lagu aqhriyay iqra bismi rabbika aladii allaw yaa kuwiioo kale kugu soo celiyey muddaa marka la siinayaa xooga ayaan ah kabacdi baa lagu bilaabi doonaa ninkaani jannaduu galay nebigaa sheegay sala allahu caleyh sababtoo ah gaal ma ahayn nabi ciisuu rumaysnaa nabi moxamed markuu bilaabanayey nabinimadiisuna waa isagaa iska taageeray garabka u noqday marka ahlujannu noqdo xadiidkani wuxuu inoo faa'ideynaya horta bukhaari baa wariyey muslim wuxuu inoo faa'iideynayaa qaybo ka mida waan sheegnay fawaa'idiisa qasadka qisadaani khadiijo fadligeedu ahaa soo saa maahayn khadiija fadliga ay leedahay iyo jaanqaadka ay la jaanqaaday dacwada iyo diinta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama ruuxii ugu horreeyey oo waxyiga nebi moxamed ku soo degay sala allahu calayhi wasalama maqlay oo la jaanqaaday bay ahay xataa meesha waxaa ka muuqata abubakar ayadu inay kaga horayso ayadaa kaga horaysa ayaduu toos ugu sheegay mashaakil soo wajahay baa jiray ayaduna hawshii way xalisa qof dumar ah oo fadli leh oo caqli leh oo ilaahay uu qadaray nebi moxamed xaaskiisa inay noqoto sala allahu aleh wasalam adduunka iyo aakharadaba oo diinta ilaahay kaalin iyo dowr wanaagsan ku lahayd bay ahayd rag iyo dumarba marka inaynu xaqa u noqonno maciin iyo kaalmo xaqa garab istaaga aynu qof walbo ku dadaallo oo xaqa aan garab istaagno baadilkana aan dhinac ka noqonno ilaahay baa guul ku sida ay taasu sharaf u yeelatay qofta la yidhaahdo ummuna khadiijo baad adaguna ilahay agtiisa sharaf uga yeelanaysa sababtoo ah magaceeda in khadiijo la yidhahda maaha waxay ku heshay fadligan inay maka joogtayna maaha waxay fadligan ku heshay wax ay samaysay oo wanaag ah iyo ilaahay wuxuu u gartay subxaana wa tacaala baa isu raacay daalika fadlulah yutiihi man yashaa wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaayoo kaleeto xaqa iyo baatilku marra inaysan heshiin oo mar walba dadka ahlu xaqa iyo ahlu baatilka siraac ka dhexeeya uu jiro ayadana xadiidku waa inoo faa'iidaynaya in dumarka wax la baro oo aqoontooda la kobciyo si dowrkan iyo kaalintan ay uga qayb qaataanna ayadana xadiidku waa inoo faa'iidaynaya waan ka qaadanaynaa fawaaiddiisa qaybo ka midana waa soo hormarinay wallahu aclam w sal alla calaa nabiyina muxamedin waaalihi saxbihi ajmaciin